booyka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay

gobolgobol ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal iyo webi goor la ysku daray lama kala ganto kala mana gurmaan intimaha habeen qof xidhaa gartee inkidiba la furo gooraan fogayn haddaan laysla garan habe wanaagsan saaxiib waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog horaysa idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku kudhiib oh, markale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo khamiis ay sii baxayso jimca ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay lix bisha kooiyo tobanaad sannada labada kun qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaanna waxaa ka ah xulka qaranka soomaaliya oo looga badiyey saddex iyo hal kadib cayaar ka tirsanayd isreebreebka koobka adduunka oo iyaga iyo xulka algeria ku dhex martay dalka aljaris waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan fatahaadda webiga shabeelle oo saameysay guud ahaan magaalada beledweyne iyadoo weli webiga uu wado biyo xoogan saameyntana waxa ay aada markaa u saameysay sida la sheegay isku socodka iyo ganacsiga magaalada beledweyne waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan dagaal khasaare dhaliyey oo u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo ku dhex maray ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya macluumaadkii ugu dambeeyey xilli xiisad ay weli ka taagan tahay goobihii lagu dagaalamay waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan maxkamadda ah, gobolka banaadir oo maanta furtay dhegaysiga kiis ama kiisas musuq maasuqa oo loo haysto agaasimayaal hore uga tirsanaa hay-adaha dowladda xilli ay dalka ka maqan yihiin xubnaha la furay kiiska loo haysto ama kiisaska loo haysto waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan diyaarado dagaal ayaa waxa ay duqeymo xoogan ka geysteen deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana ay la bartilmaamaysadeen maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan kooxda al-shabaab sida la sheegay qodobadaas iyo qodobadii kale aynu soo korro intaan barnaamijkeenu ku guda jirnay ayaad maqli doontaan saaxiib yaal xubintii kalaman ee sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna gabagabadana waxaad ku dhegaysan doontaan cabdiraxmaan cabdulla rooble keysi ayaa farsamaynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kale iyo xog waraysi war maanta diyaas baradii baa dee igu soo waaratay balsugaan ka qabtee halow war waa ismaaciil osle xaaladda dalka iga war khawaarij midhkama hadhin waa la dabar jaray war waa war fiican fiicanay hadda muqdishoma nabadba dhismayaasha ka socda iyo biricdiiyo quruxdiiyo horow markana waa haba ka sheekayn war haddaan aamina koban heegan yuusuf london faa'iise rooma caasho swiden axmed airelan iyo cali jermaniba wacayaa oon soo wada kaxaynayaa ee waddooyinka muqdisho iiga waran sidaan u dhisannay sibaa la jirtaan kuuli wayndhadaraandar kaalayoo iska arag xaadda war waxaa soo beena maxaad miskiinka ugu sheegaysaa ma waddooyin baa noo dhisan harooyin markuu roobku do'o biyuhu galaan baa noo dhisane shakhsi mas-uuliyaddiisa gabay aan waxba igama gelin laakiinse qurbajoog waan u faanayaa dalkayga horumarkiisana waan ku faanayaa gebigebi ka dheer guriguri ku dubay gacangacan sudfiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisifay gelingelin ka dar garya gaari sirtiyey gelingelinka daran iyo webi goor la ysku daray lama kala garto kala mana gurmaan gunti habeen qof ilaa gartee waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilownana waxaa dalka aljaris ka dhacday ciyaar eh, ku dhex martay xulka qaranka soomaaliya iyo xulka algeria iyadoo ciyaartan ay ka dhacday garoonka nelson mandela iyadoo sidoo kale ciyaarta ay soomaaliya ku guuldareysatay in ay shabaqa soo gaarto wax ka badan hal jeer iyadoo dhanka algerian ah ay saddex jeer soo taabteen shabaqa xulka qaranka soomaaliya waxaa ciyaartan la wada sugayay ay ka tirsaneyd isreebreebka koobka adduunka oo ay ugu diyaar garoobayaan xulalka qaranka qaaradda afrika guruubyada ayaa waxaa markaa socdo cayaarihii la ciyaarayay ee isku reebreebayeen xulalka oo xulalkii kasoo baxa guruubyada ay si toosa ah u ciyaari doonaan ciyaaraha koobka adduunka sanada labada xulka jabuuti ayaa dheelayay dhanka kalena waxay u baxayeen masaarida iyadoo looga badiyey eh, goolal fara badan xulka qaranka jabuuti ilaa iyo lix gool ayaa lagu garaacay iyadoo sidoo kalena ay waxba dhalin xulka qaranka dalka jabuuti soomaaliya iyo jabuuti ayaa sidaasi looga badiyey waxaana labada xulba ay ciyaarihii ugu horeeyey yihiin in ay guuldareysteen oo ay badi waayeen sidoo kalena waxa ay wajaheen xulal qaran oo aada u awood badan marka loo fiiriyo qaaradda afrika xulalka ciyaaraha kubadda cagta lagu yaqaan markana haddii aynu eegno fatahaadaha iyo daadadka dalka ka jira ayaa waxa ay aada u saameeyeen deegaano dhowr ah waxaana deegaanada ay saameeyeen ka mid ah magaalada beledweyne oo webiga shabeelle uu fatahaad xoogan uu ka geystay waxaa joogsaday isku socodka dadka iyo gaadiidka waxaana xirmay goobaha ganacsiga iyo waxbarashada wax dhaqdhaqaaqan ah kama jiraan magaalada beledweyne oo guud ahaan waxaa saameeyey fatahaada webiga shabeelle waxaana wakiil wareedka keenan ee ku sugan magaalada beledweyne uu sheegay sidoo kale in xaaladu ay aada u daran tahay biyo badanna ay magaalada weli ku qulqulayaan oo aysan kala joogsi lahayn biyaha webiga ee ku fatahaya xaafadaha magaalada beledweyne sidoo kale dowlad deegaanka in biyo aada u badan ay markaa webiga shabeelle uu wado ayuu sheegay oo halkaas kasoo gala gudaha dalka mid kamid a ah ganacsatada magaalada beledweyne ayaan wax ka weydiinay sida uu u saameeyey webiga shabeelle fatahada uu ka geystay magaalada beledweyne iyadoo la ogsoon yahay in dad badan ay ku geeriyoodeen inta fatahaduhu ay socdeen alxamdulilah alxamdulilah sidaan la socono oo wada ogsonahay magaalada beledweyne waxay kamid tahay magaalooyinka ay biyaha fatahaadu saameeyeen eh, run ahaantiina eh, biyo aada u fara badan ayaa sanadkan maaragtay eh, magaalada beledweyne kusoo fatahay xadigii biyihii aan qoojirnay aad aad uga fara badnaayeen marka magaalada run aad iyo aada looga barakacay aadna waa u saamaysay xag walbana way ka saamaysay magaalada ma jiraan meelo oo aysan biyuhu gaarin oo fatahaadan webiga oo aysan saamayn magaalada hareeraheeda iyo dhammaan magaalada gudaheeda way saamaysay aad iyo aaday u saameysay runaanti biyahan waa saameeyeen aad iyo aad inuu xaddaaf ay ahan biyo aad u fara badan oo xaddaafan u ahaayeen marka meelo ka banaan horta an dhigi karno waa ka banaan yihiin horta magaalada gudaheeda ma jiraan hareeraha magaalada iyo tuulooyinka ku dhow dhammaan waa aad iyo aad ay u saameeyeen waana biyo xadaafa ayaa buuxiyey waa gartay marka ganacsiga magaalada iyo waxbarashada siday u saameeyeen fatahaadaha ku dhuftay beladweyne guud ahaan ganacsiga magaalada waa xiran yahay hadii aan lahaayeen waxbarashada dugsiyada sare dugsiyada hoose iyo jaamacadaha kulli waa xiran yihiin ganacsiga dhinaca oo waxbarashada kulligood eh, ganacsigana waa xiran yahay aad aad u saameeyeen way kala xireen ganacsigu waa xiran yahay Ehm, dhammaan gudaha ganacsigii ka socday dhammaantiis waa xayiran yihiin magaalada biyu waxa ay ka gooyeen wadadii loogu geli jiray magaalada oo weyneed oo ganacsigu galay waa jareen buundooyinka ay biyu ka kor shubeen labada buundoo waaweyn oo magaalada ehm, gudaheeda ku yaala ayagana biyo ayaa ka kor magaaladana waxaa kale oo dhibaatada ugu weyn ay gaartay burbur ayagana ku yimid dhinaca wadooyinka ee burbur xoogla ayagana gaaray oo ku yimideen marka magaaladu way kala go-an tahay dadkii magaalada ka soo qaxay oo magaalada banaankeeda u qaxay iyo gudaha magaaladu way kala xyiran yihiin ganacsatada marka sidee fatahadahan ay u saameeyeen ganacsiyadii ma furan yihiin ganacsiga aad u saameeyeen sixadhaafay ah ganacsi u saameeyeen gudaha magaalada baqaarada dhammaan iyo magaalada ganacsiga guud eh, biyahan biyo la filaya ma ahayn marka waa ay saameeyeen waa ay galeen baqaaro fara badan waa galeen Eh, dukaan fara badan waa galeen eh, ganacsi fara badan oo magaalada ku yaala gudahay u galeen eh, waxoogaa ganacsiya oo loo soo magaalada banaankeeda loo soo raray waa jiraan laakiin ganacsigii inta badan aan soo rarin oo gudaha ku yaalay dhibaato xoog laha asigana gaartay oo dhaqaale waxay ka galeen dhammaan ganacsiyadii fadhigoodii fadhiyadoodii iyo muxuu ahay waa si xoog loo sameeya waana galeen ganacsatadu maxaa dhaqdhaqaaq oo hadda ay sameeyeen marka fatahaadahan ay magaalada ay inay ku dhifanayaan arkeen wallahi wallahi ganacsatada runtii ganacsigu marka biyaha noocaana yimaadaan waxay u kala qaybsanaa jireen ganacsi soo baxa oo magaalada banaankeeda yimaado iyo kuwa gudaha ku hara labada ganacsi marka badanaa way shaqayn jireen oo waayadii hore biyaha ku aqoon jire shaqeyn jireen haddii magaaladu ay biyaheedu ay kala jaraan maarad socodka laakiin kii gudaha maanta dhibaato xog laayaa gaartay dhammaan waa galeen ganacsigii gudaha ku yaalay hadda sida anaga oo kale goobihii ganacsiga kulahayn gudaha waa galeen biyaha ayaa saameeyey oo way galeen marka ganacsatadii waxay u dhibaataysa sidii marka ula tacaali lahaayeen waxyaalay oo ka saameeyey maarata ganacsigoodii ayay la tacaalayaan waxa ay maarata sida ugu badbaadin lahaayeen oo hantidaas uga badbaadin lahaayeen ayay la tacaalkeedii ku mashquulsan yihiin ilaa haddana biyuhu kororsiimo mooyaane hadda wax oo maaragtay saameyn hadda oo maaragtay laabasho weli ma lahan marka dhibaatadaas weli waa taagantaha wadan maxaa iska bedela marka ganacsiga waxyaabihii la kala siisan jiray oo lacagihii lagu kala iibsan jiray ganacsiga gudaha oo gudaha ganacsiga waa dhibaato xooglaa gaartay waana maarata xiran yihiin soo socod hadda gudaha ma jiro biyaha ayaa magaalada dhinac walba ka dhex fadhiya laakiin banaanka ganacsiga uga soo baxay oo magaalada kasoo fakti hore soo baxay ganacsigiisu waa maaragtay habashaba yaraadeen laakiin waa waxbaa dhaqdhaqaaqya iska jira oo aada fara badnayn inkasta oo oh, aan dhihi karno banaanka markii loo soo baxay ganacsigaas wuxuu ufuran yaha wadooyinka ka imaada magaalada banaankeeda ayuu ufuran yihiin waana waana alxamdulilahi waana shaqeeyan hadda kuwaas xoogaa waa waa shaqeeya si guud marka fataaxaadahan maxaa saameyn ah oo magaalada ay ku reebteen marka laga tago khasaaraha hantiyadeed ma jiraan dad oo ku geeriyooday fatahaadaha wallahi waa jiraan eh, khasaare nafeed oo magaalada ka dhacay waa jiraan tiradooda inkastoo hadda si rasmi ah aan u haynin laakiin dad ku dhintaa jira oo kolley adiga eh, inta tiradooda tirkoobkana saxdaa ah ma hayo laakiin waa jiraan dad ku dhintay oo maaragtay eh, meydadkoodii laga soo qabtay biyaha ay qaadeen waa jiraan Ehm, dhibaatadaas nafeedna waa jirtaa dhibaato maalmaaliyadeedna waa jirtaa oo magaalada gaartay yani tan hadda waxaan dhihi karnaa waa fatahaadkii ugu weyneed oo ama ha noqoto dhinaca dhaqaalaha ama dhinaca nafeed intaba gaarsiisay magaalada saasaan dhigi karnaa maamulka degmada beledweyne iyo kan gobolka xiriiro ku aadan sidii fatahadan loo maarayn lahaa ma idinla soo sameeyeen oo dadka shacabka ah hadday ahaan lahayd ka bixinta biyaha magaalada qariyey iyo sidii loo badbaadi lahaaba wallaahi adiga guddiyo ganacsiyo jiraa jira oo la xiriira maamulka isla xiriiraan inkastoo fatahadan ay tahay fatahaad weyn oo maarata culayskeeda wadata haddana waxay u baahan tahay muxuu ahay maarayn aada u lixaad oo ama dawlad hoose leh ama dawlad sare leh iyo kaalmooyin waaweyn ayay ubaahan tahay iyo sidii loo jihayn lahaa laakiin kolba dadaallo waa jiraan inkastay ubaahan tahay maaragtay maxaa dadaallo aad u xoog badan marka waxaan dhihi karnaa walaal dadaallo waa jiraan laakiin waa arrin u baahan maareynteedu ay u baahan tahay maareyn aad u laxaad oo maaragtay ka weyn tan gudaha ah marka sidaasaan dhihi karnaa walaal cabdicasiis xuseen cusmaan oo ka mid ah ganacsatada magaalada beledweyne oo ku magac dheer qoryare ayuu ahaa oo aan wax ka weydiiyey fatahaada webiga shabeelle sida ay u saameysay magaalada beledweyne isku socodka iyo ganacsigaba mid ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira ruux u baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti aboon ayaa idin leenahay haddii aynu eegnana waxaa dagaal khasaare dhaliyey oo u dhexeeyay laba maleeshiya beeleed uu maanta ku dhex deegaan ka tirsan gobolka galgaduud iyadoo khasaare ay isgaarsiiyeen maleeshiya beeleedka halkaasi ku dagaalamay dib ayaan ugu noqonaynaa qodobkan balse haddii aynu eegno maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta furtay dhegeysiga kiisas musuq maasuuq oo loo heysto agaasimayaal hore kuwa ah oo ka tirsanaa hay-adaha dowladda waxaana agaasimayaashan kiisaskooda maxkamadda gobolka banaadir maanta ay furtay dhageysigooda ay ka maqan yihiin dalka waxaana la sheegay inay baxsad yihiin oo dowladda soomaaliya dhowr goor oo hore ay ka hadashay sidoo kalena musuq maasuqa ah in lala dagaalamayo uu ku celceliyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxkamadda gobolka banaadir horey waxa u dhageysatay kiisas caynkan ah oo la xiriira arrimo musuq maasuq iyo wax isdabamarin ragga maanta la dhageystay eedda loo heysto oo maxkamadda kiisaska lagu soo eedeeyey ay furtay ayaa waxaa ka mid ah agaasimayaashii hore ee hay-adda jinsiyadda waxaana ah ay kala yihiin maxamed aadan jamcaale koofi iyo cabduqaadir cali cilmi cabdul waxaana sidoo kale ka mid ah ragga maanta kiiskooda dib loo furay ee lagu soo oogay inay musuq maasuq iyo marin ay ka shaqaynayeen inta ay hayeen xilalka ay dowladdu u magacaawday agaasime muxudiin xasan jurus oo ahaa agaasimihii hore ee waaxda cashuuraha beriga wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya waxaana ay u dhacday dhageysiga kiisaska loo heysto raggaas ee musuq maasuqa la xiriira sidan eedda koowaad ee eeday koowaad maxamed aadan jamcaale kuufi waxaa xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku ku eedeynayaa qodobka xeerka aqaada soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka aqaada soomaaliyeed iyo gudasho la-aan waajib iyo mas-uuliyad xafiis dowlad si waafaqsan qodobka labaiyo tobanaad afartiyo lixaad faqradiisa koowaad iyo qodobka konteeshanaad ee sharci lambar toddobayo toban soono baxay shan iyo labaatankii bishii labaiyo tobanaad laba kun sagaaliyo toban sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ula kaca ah ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne ah luusasho iyo ku takrifal hanti dowladeed hanti iyo dakhli dowladeed oo uu ilaalinteeda iyo xareynteeda mas-uul uga ahaa dowladda dakhligaas oo ah kan kasoo soo xeroon jiray adeega fiisa kordhinta dalkujoogga iyo adeega bixinta baasaboorka ee uu sargaalkaas idman sargaalka idman ka ahaa hantida uu xereynteeda oo mas-uulka ka ahaa oo uu nuubsaday waxay gaaraysaa an malyan odolar dhibic afartan iyo afar senti asiga oo hantida uu xaday uga faa'iidaystay naftiisa kiiska waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde taariikhda dembigu dhacay waa sideedii maarso ilaa koiyo soddonkii bishii tobanaad eeda lagu soo eedeeyey maxamed cali jimcaali koofi oo ah qodobka oo lala aqriyo iyo qodobada labatobanaad lixaad faqradiisa koowaad iyo qodobka kontonishanaad ee sharciga maalinta maaliyadda guud maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu uga jawaabay in gelin eeddaas eedda labaad ee eedaysanaha koowaad maxamed aas jimcaali kofi waxaa lagu eedaynayaa qodobka faqradiisa koowaad iyo faqradii saddexaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu si ulakaca ugu kacay isla markaasna uu dib u dhigay warbixin dembi xatooyo xoolo dadweyne ah wuxuuna la soo wadaagi waayey hay-adaha ay khusayso xogta faldimbiyeedka ku saabsan musuqa iyo wax isdabamarinta ka dhex socday hay-adda socdaalkii jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taas oo ay waajib ku ahayd in uu kasoo warbixiyo una soo gudbiyo taas uu ka ahaa agaasimo guud ee hay-adda socdaalka ee jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kiiskan waxaa dhibanaka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dembigu dhacwaa sideedii maarso laba kun sideed tobankii ilaa soddoiy kow bishii tobanaad laba kun kow iyo labaatanka eedda loo soo jeediyey maxamed aan jimcaali koofi eedda labaad ah ee ku xusan qodobka laba boqol siddeetan iyo labo faqridiisa koowaad iyo saddexaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu waxay u diiwaangelinaysaa inuu ku jawaabay in uusan gelin faldimbeedkaas eedda saddexaad ee eedaysana maxamed aadan jimcaale koofi waxaa xafiiska xeerlaalyaha guud ku soo eedeeyey qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad ee sharci lambar kow baxa kow iyo labaatanki bishii labaad laba kun lix iyo toban sharciga ka hortagaya laadhaqidda maalgelinta iyo maalgelinta argagixisada ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo lala akhriyay qodobka soddon iyo sagaalaad faqradihiisa koowaad xarafkiisa ba oo ah sifaalaha dembiga cusleeya ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxu uu galay dembi mid sharci darro ah asiga oo hantiyey haystay bedelay qariyey daboolay raatiray isticmaalay ama xawilay lacag aada uu ku helay sifo sharci darro ah lacagtaas oo ah mid uu lunsaday kana xaday eh, musuq maasuqayna kana musuq dakhliga dowladda uga soo xiran jiray adeega fiisa kordhinta dalkujoogga iyo adeega bixinta basaboorka ee uu sargaalka idman ka ahaa asiga oo falkaas u sameeyey si uu u qariyo faldimbiyeedka ku xusan qodobka ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed kiiskan waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhaca waa garoonka diyaaradaha taariikhda dembigu dhaca waa marso ilaa bishii tobanaad eedda ku xusan qodobka labaad faqridiisa labaad iyo saddexaad oo lala akriyay qodobka soddon iyo sagaalaad faqridiisa koobaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed ee xafiiska xeerlaalyaha guudaha qaranku kusoo eedeeyey eedaysane maxamed aadan jimcaale koofi maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu ku jawaabay inuuna fildembiyeedkaas gelin cabduqaadir cilmi cali cabdul inuu xabiibo cali xasan dhashay labayotobankii bishii labayo tobanaad kun sagaal boqol sideetan iyo sideedii ku dhasha kenya ahna ahaana agaasimihii guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddana maqano ah eedda koobaad ee eedeysanaha labaad eedaysane cabduqaadir cilmi cali cabdul waxaa xafiiska xeelaalyaha guud ee qaranku ku eedeynaya qodobka xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka toddobaatan iyo koowaad oo ah ka qayb qaadasho dembi iyo gudasho la-aan waajib iyo mas-uuliyad xafiis dowladeed si waafaqsan qodobka labayo tobanaad afartaiyo lixaad fakradiisa koowaad iyo qodobka konton-iyo shanaad ee sharci lambar toddobayo toban ee sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ulakaca uu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne iyo lunsasho iyo ku takrifal hanti dowladeed hanti iyo dakhli dowladeed oo uu masuuloo ilaalinteeda iyo xeraynteeda mas-uul uga ahaa dowladda federaalk soomaaliya dakhligaas oo ah kan kasoo soo xeroo jiray adeega fiisa kordhinta dalku-jooga iyo adeega bixinta baasaboorka ee uu sargaalka idman uga ahaa hantida uu xadideeda ka qayb qaatay oo dhan milyan iyo dolar asiga oo hantida uu xaday uga faa'iidaystay naftiisa kiiska waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dembigu dhaca waa kow soddonki bishii tobanaad laba kun kow labaatanka ilaa soddonki bishii lixaad laba kun saddex iyo labaatanka eedda loo haysto eedaysane cabduqaadir cilmi cali oo ku xusan qodobka oo lala akriyay qodobka aad iyo qodobada aad faradiisa koowaad iyo qodobka konteshanaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu uga jawaabo eeddaas in uuna gelin eedda labaad ee eedaysanaha labaad cabduqaadir cilmi cali cabdul waxaa lagu eedaynaya qodobka fakhridiisa koobaad iyo fakhridiisa saddexaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu si ula kaca ah ugu kacay isla markaana dib u dhigay warbixin dembi xatooyo xoolo dadweyne ah Ah, wuxuuna la soo wadaagi waayay hay-adaha ay khusayso xogta faldembiyeedka ku xusaabsan musuqa iyo waxisdabamarinta kaa dhex socotay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taasoo ay waajib ku ahayd in uu ka soo warbixiyo amba la soo wadaago hay-adaha ku shaqada leh kaasoo ka dhex socotay eh, hay-adda oo mas-uulka ka ahaa ama oo ka ah agaasimaha guud ee ahayd hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kiiska waxaa dhibalka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dembigu dhac waa kow iyo soddonka bishii tobanaad labakun kow iyo labaatan ilaa soddonka bishii lixaad laba kun saddex labaatanka eedda labaad ee eedaysanaha labaad ee ku xusan qodobka laba boqol sideetan iyo laba fakradiisa koowaad iyo fakradiisa saddexaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu eedaysanahaas uga jawaabay faldembiyeedkaas in uuna gelin eedda saddexaad ee eedaysanaha labaad cabduqaadir cilmi cali cabdul waxaa lagu eedaynaya qodobka labaad fakhrigiisa koobaad labaad iyo saddexaad ee sharci lamber kow soo baxa kooiyo labaatankii bishii labaad laba kun lixiyo toban sharciga ka hortaga laagdhaqidda iyo maalgelinta argagixisada ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo lala akhriyay qodobka soddoiyo sagaalaad fakhrigiisa koowaad xarafkiisa ba oo ah sifaaraha dembiga cusleeya ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu galay dembi hodmid sharci darro ah asiga oo hantiyey heestay bedelay qariyey daboolay raatiray isticmaalay amba xawilay lacag uu ku helay sifo sharci darro ah lacagtaas oo ah mid uu ka lunsaday mid lacagtaasoo ah mid uu lunsaday kana xaday dakhliga dowladda uga soo xeroon jiray adeega fiisa korrinta dalkujooga iyo adeega bixinta baasaboorka ee sargaalka idman uu ka ahaa asiga oo falkaas u sameeyey si uu u qariyo faldimbiyeed kale faldimiyeedka kale ee ku xusan qodobka ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed kiiskaas waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dembigu dhacay waa bishii tobanaad ilaa soddonka bishii lixaad maxkamadu eedaysanaha labaad eedda lagusoo xafiiska xildhaanta kusoo eedeeyey ah eedda ku xusan qodobka labaad fakradiisa koobaad labaad iyo saddexaad oo lala akriya qodobka soddoiyo sagaalaad fakradiisa koobaad xarafkiisa ba maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa in uga jawaabay eeddaas in uusan gelin mucdiin xasan jurur saabey ina aamine axmed baseeye dhashay labaatankii bisha afaraad ku dhashay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe xigan degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir ahaana agaasimihii hore ee waaxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya haddana maqana ah eedda koowaad ee eedaysanaha tobanaad muxudiin xasan jurus waxaa xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka kusoo eedeeyey eedda ku xusan ku xusan qodobka ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka oo ah ka qayb qaadasho dembi ee xeerka ciqaabta iyo qodobada afaraad iyo konton iyo shanaad ee sharci lamber ee sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ulakaca uu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne luunsasho iyo ku-tagrifal hanti iyo dakhli dowladeed oo uu xaraynteeda mas-uul uga ahaa dowladda dakhligaas oo ah kan kasoo xiroon jiray adeega fiisa kordhinta dalku-joogga iyo ruqsadda shaqaalaha ee la siiyo shaqaalaha shisheeye hantida uu xeraynteeda hantida uu xadideeda ka qayb qaatay waxa ay dhan tahay labaatan milyan sagaal boqol soddon iyo laba kun shan boqol iyo toddobaatan dolar asigoo hantida uu xaday uga faa'iidaystay naftiisa kiiskan waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha adcaddi ee magaalada muqdisho taariikhdu waa siddeedii maarso laba kun siddeedii tobankii ilaa labaatankii abril laba kun saddex labaatanka eedda ee eedda koobaad ee eedaysanaha tobanaad xafiiska xadlaaliyaha guud kusoo eedeeya waa eedda ku xusan qodobka iyo qodobada afaraad iyo konton iyo shanaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya eeddaas oo xafiiska xadlaaliyaha guud uu ku soo eedeeyey eedaysanaha muxudiin xasan jurus maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu uga jawaabay faldembiyeedkaas ma gelin gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax dabaan ayuu ahaa oo soo jeedinayay eeda lagu soo eedeeyey agaasimayaal hore oo hay-adaha dowladda ka kala tirsanaa sida hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya iyo sidoo kale agaasimihii hore ee waaxda beriga canshuuraha beriga aan iraahdee ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya kuwaas oo intoodaba ka maqan dalka iyagoo dawladda soomaaliya ay baxsad ahaan ugu eedeysan yihiin gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal xag horeysea idaacadda kulmeen magaalada muqdishona waa wada kaga imaanaya qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena ayaan isla sii maraynaa markana haddii aynu eegno maamulka gobolka banaadir waxa uu ka hadlay roobabkii ka da-ay magaalada muqdisho ee saameeyey wadooyinka qaar ee magaalada sida looga falceliyey iyadoo guddoomiyuhu uu tilmaamay in been abuur lagu faafiyey baraha bulshada ee soomaalidu ay ku xiriirto kuwaas oo aan waxyaabaha wanaagga ah ka shaqaynayn siduu hadalka u dhigay been abuur inay ahaayeen ayuuna ku tilmaamay warkii ee baraha bulshada lagu faafiyey ee ahaa in wadooyin badan oo magaalada uu burbur u geystay roobka waxaa la mid ah dad baa waxay caadaysteen inay been ka mushtanaan caadeysteen been kaliya inay ka mushtanaan social media ayaa qof kasta wuxuu isku dayayaa inuu xumaanta keliya ka shaqeeyo maanta marka xumaan iyo wanaag lasoo dhigana qofku xumaanta uu fiirsanaya markaad qur-aan aragto iyo markaad hees aragto waxaa suuragala ah inuu qofku hees shito oo qur-aankiisa uu ka gudbo taa suuragal ah waxaa laga yaabaa foolxumaha dawarka inuu fiirsado foolka wanaagsan inuusan fiirsan maalmadheed waxaa laga yaabaa inaad maqasheen jidadkii la dhisay biyaa qaaday war roobka adduunka laga sheegay ee fatahaadihiisa iyo culayska adduunka uu ku hayo cid walba la soo sheegay oo aan hore uga dignay ee aan hore ka sheegnay alxamdu lilaahi hal qof ilaa hadda noogama dhiman meeshii roobabka caadiga ay dadka nooga dhammaa jireen gudoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jamcaale madaale ayuu ahaa sixiyo godogodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal ugu dambeeye xog horeysa ee dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leeda kalamaan mudaceedu maskiin suuqa dhex joogiyo mas-uul heer goboleediyo madaxweynaha guud iyo midna uunkama dhaafto qof kastooo wax magooga maraday ka rogtahay ma xishooto miya gorgorow dulmigaasma waxaa kuu soo dhiibay inaan shiikhdoon galbaytay aryaa ninkaasu kalamaan been kama sheegino waa tii hadda ka hor tiri karbuuno nin wax kaysa ahaa kaheeda waa karahsaya karbuuno nin wax war kalamaanay abwaanguura gabayaan ka dhacay oodha iyo woowa oon xalay ka soo dhiitiyaan soo bandhigayaaye dhegaysta saaxiibayaal aan idiin dhaha ee inta cadowga dhoohani dhulkiiyo dhooban yahay ciidda inay nabadi dhalataa bulshooy waa midaan dhicine dhagtal dhiig ha loo daro shabaab waa isagii dhahay wartalaba heesta anagoo dheelina waxay ahayd inta cadowga dhoohani dhiiggeenna jaqayo dalka dhinac ka jooga inay nabadi dhalataa waa midaan dhacaynine war bashiir dheeroodiin weliba ku tabtay geesiyada dhulkeenno ku dhiirada jihaadko kuwan nolosha ugu dhibay farwaaweyn wax ugu dhiga war adiguna madeeyo waxaad ka tagtay dhawaaqay maqlaaniyo hadalkay dhagaystaan nugta qoriga weeye dhimbilaha rasaastiiyo ka warabsha dhamacdo wardamiin fara waaweyna ah wax loogu dhigaa maqli jiraye hadda xabad miya wax loogu dhiga warheystaan ku dheelinina dhammaantiin waxaad ka tagteen bar markii la dhaawaco barna gacanta lagu dhigo barna ay isdhiibaan barna ay dhintaan oy geerida dhadhamiyaan na dhaafiye dhegta dhiig ha loo daro wardhawaaqiinna waa maqlayaaye xoolahaan dhaqanayno dhacaankooda cunaynaan dharaartaan qalalayno dhegta dhiig u darnaaye meeshu dhowrta miyaa oo dhiig ha loo daro war waxaa kaloo la yidhi qof kastoo dhug iyo miir lahon dhimirku luufluufin qof kastoo dhallaannimo ka weyn ee dhallinu fuushay qof kastoo dharaaraha socdiyoo dheelmadka u jeeda qof kastoo og dhowrkan bilood dhididka aan sayrnay dhacadiid ma laasimi karoo dhacan hasheeniiye nin xildhigay nin loo dhiibay iyo kaan dhadhamin waaga wax dhammaanna deeqiyo haddii dhereg la doonaayo qof walbow dhig suudko intaad xidhatid dhaaraanka dhufaysyada la joog ciidankan qaranka loo dhaarshay oo qaba qabadhashiikaha haddaad dhimato wadaaw war hadday sidaa tahay dhiig ha loo daro wardhaxalkii shabaabka iyo dhintadii khawaariij dhimashay ku ururtaye iyagaana dhaafiye dhegta dhiig loo daro warkalamaanay war ma haysiine khawaariijtu waagii soomaaliya soo gelaysay waxay dhihi jireen gaalaan la diriraynaa kadibna waxaa la arkaa iyagoo dad shacab oo muslima laynaya warsee wax ku wadiin markii la yidhina dowladda riddada ahaan la diriraynaa bay yidhaahdeen kadibna waxaa la arkaa iyagoo masaajidii jamacooyinkii ku laynaya warseed wax ku wadiin markii la yidhina dadkana la diriraynaa bay dhaheen kadibna waxaa la arkaa iyagoo waddooyinkii iyo suuqyadii baabuur ku qarxinaya warseed wax ku wadiin markii la yidhina waxay dhaheen abufulaankii afghanistaan lagu dilay baanu aaraynin qaraxii ugu dambeeyey oo ceesha biyahana waa kuwii yidhi oo aad ogaydeen falastiin aanu aarayni anu maaqaan waxaa israa'iil ceelasha biyaha keenay kuwa u dambeeyey xalay waxay ka dhaceen deegaanka garas baalley laba qaraxayna waxay ku burburiyeen xarumaha shirkadda hormuud marka waxaas leeyahay haddii la weydiilaha war hormuudna goormay way ridowda maanta inay dhihi lahaayeen yukrain dadka ruushka ku laynayaan uga aarayn war qaraxyada hurmuud lala beegsanayo iyo ugaarsiga lagu hayo ayaamahanba waa socdeey hadda ka waxaan ogeen kenya xarumo badan oo shirkada hurmuud oo ku yaallay gobolka gada duqaysay war kooxda samaysay jabhad weeye sarqaan oo salfataa la yidhaahe macnaha shirkadihii la sinaa hurmuud loogaga soocday sow su'aal kale maaha warbawsa laguma odhan iyagaana dhaafiye dhegta dhiig ha daro aryaadhaha maalin dhoweed shirka isgaarsiintae la qabta qabsaday eh. hormuud hee laguma casuuminaa la yidhi eh. in lala dirira miyaa shirka lagu naqday war cid kastoo hormuud la dagaasha eh. waa cadowga soomaaliyeed war xataa nolosheeday ka dareemaysaa war anina agligaas foorarmay baan aragay ganacsiga dil kan gallow dil kan lahkagadaw dil kan galkidla'ageedan haayona dil si walba nangadana war hormuud duulka waxyeela bulshaday hodayaanoo hagardaaminayaane u hub qaata hadeer aryaadhaha horta hormuud cayayaan waxa la yidhaaho xabad kama tari karaan oo haddanba waxay ku guulaysataa la yidhi shirkad hay'adda isgaadhsiinta afrika ugu fiican gudoomiyaha hormuud axmed maxamuud yuusuf oo axmed sacuudi aad u taqaaniinna maamulaha ugu raaya oo ugu fiican ee afrika loo aqoonsaday hadda soomaaliba waa dhaafo warkeeruyo afrikay kow ka naqatee ma waraa ma hayaan warani welibaarafaday hormuuday lankii huraahuro hoolo teegninhay lankii huraahuro hoolo teegninhay warkalamaanay war mahaysiine ayaantan maxkamadda gobolka banaadir iyo maxkamadda ciidamaduba waa kacsan yihiin marka horta marka koobaad waxaan idinkula talinayaa albaabadan jeelashood garaacaysaan inaad iska dhaaftaan marka labaadna waxaan idiin sheegayaa dad badan baa la hor keenay maxkamadahan idiin sheegay gurceel wiilkii wiilka kale ku dilay toogashaa lagu xukumay saddex dumara ah oo shabaab qabeen iyo ninkii darawalka darawalkaahayoo wadayna shuuta wuxuu yidhi maxkamada war ka soo saari doonta tan gobolka banaadirna labaatan iyo afar qofoodaa la soo saaray oo rag waaweynu ka mid yahay koofi jimcaalaha ugu horreeyey liiska cabdulah ku xigey muxiyidiin saabe ayaa ku xigey iyo qaar kaloo badan ay ahaayeen balse hal qofaa maxkamadda ka joogay ee inta kale maqane aa ku qorayd hadda war iyo shan shan milyan oo lacagaha laysku eedaynayaa marka dad maqan see loo maxkamadaynaya ayaase qareen u noqonaya horta milyan oo dollar ninkii qaatay maqane waa u qalma war adawashan milyankaati biyoon dhahfidhiifaday war waxaa la yidhi hadduu nagu dhex meeraysan jira laba mushaar qaate dadka waa la kala miirayaa maanta dabadeede musuqmaasuq maasuq kii lagu arkaa loo maxkamadayne sharcigaa la marin qaranka kii ooga dhaca meel eh laba midablayaashana adanbaa miiska soo dhigi eh. iska suga marbay faartu qaban maalinkii xaday war gorgarow kacaanka cusubaad tahoo bilaashaad u xiiqaysaaye eh. siyaasadu waa isku nabtaa lacag iyadoo laysmagac dilaayo marka waxaadan hubin hallahin raagina waxaan ku dhihi lahaa eh. maadaa huba inay maal dhaceen macallimeyntaasu in la maagay way dhici kartaa mudanayaashaase dinla kabiiro ma soo xiro kuwii maalka dha'een ee ma soo xiro kuwii maalka dha'een warrag siyaasad loo soo xuso geel dhaqanaya oo xeerku eedeeyey oo booliis daba joogo naga soo qabtay maayeenna barintooga xumadaas war waxaa kaloo la yidhi niman yahow siyaasadu dad waa kala irdhaysaan waa mid laba xigtiya reer ahay toos u kala geyne seedinimo haddii ay gashaan rag isku dhaafeene nin fudfudud haddii u qabtana waa burburiyaan idinkuna halkaan baad naxliyo muran ku haysaane jeelashana si laydiin xirxiro uma dhaqaaqdiine anna idinma dhaamo warkaan qayb ku leeyahay xaggaad hee u sii leedihiin waa dhammaystiray warabwaanbislow waxaa kaloo la yidhi jacbur gabaya suugaan jajaba hadalla jaanjaana jacayl iyo nacayb wada socdiyo dooda kala jaada iyo sheeko kala jeedda iyo heese jabaljaana jirtaane intaasoo iswada jirsan baad jidid samaysaane kaftankiiyo xaqiiqada jirta aad wada jilaysaane su'aaliyo jawaab wada socdaad jiib ku qarisaane jambal baad dhigaysaan haddana way iska jiidaane jilicow ayaad doonaysaan jeerkan kalamaan eh waa jeel albaabkii waxaad wada jugayseene allayle jidkiisii ayaad dhab ugu jeedaane jihadiisii weeyaan halkaad wada jalleecdeene ka joogsada tareenkan qof kale looma joojiye naw war malaha mahad baa ku soo dirae jacayl aan lagula wadin wakhtigaaga yuu lumin maqlow jeelka aadaya iska joogtaya iska jiifata waa yeelkadaay naw wardalabow jilibaadaya jahadoonata iska joogtaya waa yeelkadaay war jilib jeelkaa ka roon bow haddama qaaday war jilib iyo bu'aale cid ka soo waranta male leh warmaanteena la'aanba waar nimanka ummadda uu daadku qaaday in loo gurmada diiday oo in war laga helo aan ogolayn ukrain iyo kanadhaafiye dhegtadhiig ha loo daro aryaadhaha dadkeennaan soomaaliyeed marna oona laaye marna biyaa laaye samigay cabdulle waxa uu yidhi soomaalidan ow badyaa webi isbaal socday kabaahantee maabeeraato badya webi isbaal socday kabaahantee maabeeraato cabdulla anna waxaan maqli jiray biyo badeed ma bejiyaan bannaana uuma soo baaxaan codkiinnu waa loo kale kalamaan caalami ah dhacday madaxweynaha maraykanka jo baydhan ayaa la taliyaashiis waxay ku dhaheen koongareesku bajadkii waa ansixi lacag dawladda ku shaqaysana lama hayo haddaysa ansixin asna wuxuu ku jawaabay israa'iilna isdifaacda xaqay u leedahay war maraykankiiba hadduu shiiday israa'iil ma fadhiya u yaal war maraykan lacag la'aanuma haysee aan burgoosanna aan fadooqanna isku hayaan warbow israa'iil iyo maraykan midkoodna ma xishoodee cusbitaalkii qasay ku coobeen hadde war kalemaanay warya dhammaantiis khawaariijta bar markii la dhaawaco barna gacan gacanta lagu dhigo barna ay isdhiibaan barna ay dhintaan oo geerida dhadhamiyaan ayagaana dhaafiye dhegtadhiig ha loo daro waaryakayna dhaafiye dhegtadhiig ha loo daro fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla roobla keysi ayaa farsameynaya intuu barnaamijka wada ku jiray intaa barnaamijka midle aynu ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo 大的丑男。 بعضهم